بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه درسiga kooban in شhاء الlahu taعaalى wuxuu ku saabsiisan yahay alwaasic addiiniy waasica fi luga alcarabiya ay alxaabis aw ilkaf maa waxa wax kaa celiya ama waxa wax joojiya macno labaadna culamada qaar way sheegaanoo waasica ilhaamkana waa la ydhaahaa labada lafdiba waxay u deliishadaan qisadii nebiyullaahi sulaymaan fahum yuusacuun ciidamadiisii markii waa laysu celinayey waa laysu joojinayey ama rabbi awsicnii an ashkura nicmatika alatii ancamta calay awsicnii alhimni na ku fasiraan calaa kulli xaal alwaasici diini waxaan uga dan lehnay waxa weeyaan culamaai nafs waxay dhahdeen bini aadamku wuxuu leeyahay wax dawaafic la yidhaahdo wax wax ku bixiya oo ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray oo loogu tala galay nolosha inay qayb horu socodkeeduba inuu iyada ku dhisan yahay iyo wax keena waxaa in si fiican loo isticmaaloo joojiya dawaaficdu maalan dawaafic jinsiya ilaahay dadka wuxuu ku abuuray rag iyo dumarku inay isu baahan yihin waxaa bini aadamka ku abuuran daafi xubu tamalluk inuu wax yeesho waxaa ku abuuran bini aadamka xubu الظuhuuri wالtamayuz inuu muuqdo waxaa ku abuuran bay dhahay bini aadamka xub اlistiknaa curious inuu inuu wax ogaado laakiin waxay leeyihin waxaase haddii sidooda loo sii daayo waxaa ku abuuran inuu wax cuno waxna cabo laakiin waxaasi waxay u baahan yihin bay yidhaahdaan kawaabix ama dawaabit laakiin kawaabit uma baahna bay yidhahdaan qolada facrabiku haas kawaabixdu waa breeg wax joojiya wax xadeeyo ka ilaaliya in si xun loo isticmaalo in se la dafiro oo la diido looma baahna oo kabti lagu sameeyo waxaynu hadda u dan leenahay markaa waxa weeyaan bini aadamka maxaa ku bixiya inuu samaha sameeyo qaanuunka raaco bulshada waxtaru yeesho maxaa ku bixiyee diida inuu xumaha sameeyo dhibtu inay dhacdo sharka inuu ka weecdo waxay dhahdaan culammadu inta ugu badan leh waa qayb daakhiliya iyo qayb khaarijiya bay idhahdaan waasicaas ama si kale haddaynu u tilmaamno laba gudaha qofkay ka yimaadaan bay idhaahdaan labana waa dabadday kaga yimaadaan laba qofka gudihiisa ka yimaadaana waxay idhahdaan waa addaafic اlfiطri aw alwaasic اlfiطriy abuurka ilaahay siduu bini aadamka u abuuray iyo muctaqadaadka iyo diinta uu rumaysan yahay labadaasi waa laba shay oo nolosha qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa kontaroolo oo waddo mariya laakiin qofka gudihiisay ka yimaadaan labana dabadday ka yimaadaan bay idhaahdaan waa aلsulطa wاlmujtamac bay idhaahdaan waa maamulka iyo qaanuunka iyo sistamka iyo bulshada iyo dhaqamadeeda iyo taqaaliiddeeda saddex baynu tiltilmaami lakiin anigu waxaan u socdaa un alwaasic diiniy oo anu arkayo inuu yahay ka ugu muhiimsan ka koowaad waasic اlfiطra ama alwaasic اljibiliy ama culamaa اlusuuliyiin usuul اfiqiga culamada qorta waxay dhahdaan alwaasic الطabciy aw الطabeeciy sida ibnu cabdisalaam iyo ibn اlqayim iyo shaaibi iyo suyuuطi iyo kani waa fiطrada abuurka wax ku saabsan oo waa maxay ilaahay baa bini aadamka si quman u abuuray walaqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiim si quman baan u abuuray baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baa bini aadamka wuxuu ku tilmaamaya fiطraة اllahi alatii faطara الnaasa calayha ilaahay baa ku abuuray qofku inuu qumanaado oo qofka bini aadamkaah haddii aanay u imanin waxyaabaha khaarijiga ah oo aanan la weecweecinina sidii ilaahay u abuuray loo daayo xumahna wuu nacayaa bay idhahdaan samana wuu jeclaanaya qofka bini aadamkii bifiriyan buu cadaaladda u jeceliyey abuur ahaan buu dulmiga u necbiyey ilaahay baa saa u abuuray laakiin waxyaabo khaarijiya intay ku yimaadaan way weecweecin karaanoo wixii cadaalad ahaana dulmay ugu sawiri karaan wixii dulmiga ahaa cadaalad bay ugu sawiri karaan kaasi waa shay khaarijiya laakiin aslu اlfitra imka haddaad aragto qof yaroo halkaa lagu dilayo aslu اlfitra waad ka naxaysaa aslu اlfitra qofka la dulminaya ma ogola sidaa ogeed buu nebigu calayh الsalaaةu wasalaam xadiidkii waabisa wuxuu tilmaamayey albiru xusn اlkhuluq wاlإثmu maa xaaka fi الnafs samuhu waa akhlaaq ficnida dembiguna waa waxa naftu ay ku xasili weyday ay diiddo yani wuxuu tilmaamaya nebigu calayh الsalaaةu wasalaam wixii aan nusuus sharciya ku soo aroorin ee aadna si weydo haddana ay naftu diiddo inuu ismiga yahay ama xumaha inuu yahay kaasi waa waasic fitriya laakiin inta badan duruufaadka qofkuu ku noolyahay iyo deegaanada iyo environmentka biicada bulshada dhaqamada waxaasaa khalkhaliya saa awgeed buu nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay ilmuhu inuu ku dhasho kullu mawluudun yuuladu cala alfitra laakiin aabbaha iyo hooyada ama afkaar yuhuudeed raacsiiya ama kuwa majuusi ama kuwa diimo kala raaciya waxaa kaloo dawaabidaasi aan tilmaamayno ka mida ah, si guudun bayn iyaga u tilmaamaynaa waasic اlmujtamac bay idhaahdaan ama aldaabit اlmujtamaciy bulshada iyo dhaqankeeda iyo caadaadkeeda oo bulshadu waxbaa jira sababdu doonaha u soo samaysmee markuu xad soo gaadho qofku aanu bulshada la waajihi karin uu ka xishoonayo isleeya war dadkaa kula yaabi doona haddaad samayso dadba wuu kula yaabi walidalik buu xadiidka waabise laftiisuu nebigu wuxuu tilmaamayey wakarihta an yaطalica calayhi الnaas nebigu waxa weeyaan waxa naftuna ay diiddo isla markaana aada nacdo dadku inay kugu arkaan marka bulshada xishooda aad ka xishoonayso leeda waa lagula yaabi ama waxani wax dadka waaweyn hortiisa lagu sameeyo maaha ayuu tilmaamaya marka waxay dhahdaan bulshada iyo dhaqamadeedu mararka qaarkood buu miisaan xasaasiya yahay oo xadida albiru wاlإثm haddii aan nusuusi jirin nebiguna calayhi الsalaaةu wasalaam hal xadiid maa baynu tilmaami doonaaye nin baa u yimi oo jaarkiisu ka cawday xadiidku imaam الbukhaariي fi ladab اlmufrad kuwa aroorinayo sheekh اlalbani laleeya waa xasan صaxiix nin baa jaarkiisii ka cawday dabeetana ilaahay rasuulkiisiibu wuxuu yidhi ina lii jaaran yu'diinii ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan leeyahay mid ii jaara oo dhibigu haya deris dhib badan ayaan leeyahay buu yidhi maxaan yeela nebigu taluu siiyey alaabtaada intaad soo urursato bannaankaa dhigo bannaankaa fadhiisa buu yidhi waddadaa dadku marayo oo dadku markay kuu yimaadaana la yidhaahdo war maxaa kugu dhacay u sheeg ninkii sidii taladii nebigu qaato intuu alaabtiisii qaato halkaa bannaanka fadhiistay war maxaa gurigii kaa soo saaray maa waa maxay dhibta ku haysataa war mid halkan aan gurigii kaga jiri waayey buu yidhaah mid baa soo saaray ciddii soo martaaba way habaartaa war habaarqabaani muxuuaha dadka guryahooda inay deganaadaan u diiday siday u wada naclanay u habaarayeen ayuu ninka arkay bulshadiiba inay isaga ku soo jeesatay wuu u yimi oo wuxuu yidhi war nin yahow irjic ilaa manzilik fawallaahi laa udiik war nin yahow gurigaaga iskaga noqo dib kuu dhibi maaye bulshadii dib kuu dhibi maaye gurigaagii iskaga noqo waxay dhahaan xadiidka nebigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu tusiyey mujtamacu masaladan la sameeyey waa wiqaayaة lilmujtamac aladii raaqaba maa xadaث waxay ilaalin u tahay bulshada kale waxaasoo kale haddaad samayso in waxaasi kugu dhacayaan inay tahay waxay kaloo u tahay dersi ninka kan lagu celiyey ninkii wax dhibayey waxa ku filaaday bulshada cadaadiskeedii bresharkay bulshadu ku haysay ayaa keenay inuu ninkan ka fuqoo iska daayo marka waxay idhahdeen bulshadu marka caadooyinka iyo dhaqamada iyo waxaan isamaysmaan way adagtahay qofku inuu khilaafo haddaanu dee xaq wadin inuu waxaasi khilaafo oo wuxuu ka xishoodaa war dadkaa kula yaabay buu is leeyahy waxaa la odhan doonaa ninkii weynaa war wuxuu samaynaya waa maxay sidaa ogeed buu nebigu calayh isalaatu wasalaam ninkii dadka badan dilay wuxuu kula teliyey meeshan uu degan yahy inay ardu suu tahay oo dad aan xumahaba diindaynin inay degan yihiin ee meeshan iskaga tag ilaahayna dee qur-aanka nebi moxamed baabuu u tilmaamaya watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa idan bulshadu daqdigeed iyo brasharkeedu qofka bini aadamkaa wax waa ka joojin karaa laakiin kanina ma xoog badna waayo waxay ku xidhan tahay uun qofku inuu meeshan ka baxo meel aan laga garanayn hadduu tago wuxuu doonu sameeyaa meel aan laga garanaynin oo aan la odhanaynin warsoodigaana ceeboobeen waa samaysay wuxuu doonu iska sameeyaa bulsho ka nooc gadisan waayo waxaan can qanaacatin iyo can diinin ugama tegaynine cadaadiskii un bulshadu ku hayay waxaad iyo goor ku dhici jiray dadkii dhallinyarada ahaaye intay iskuullada ka baxaan yurub loo diri jiray iyagoo madhan dabeetana waxay soo noqon jireen iyagoo saro jooga ku kaajayoo khamriga caba ama wax la nooca ah. waayo dadkii ay ka xishoonayeen iyo bulshadii ilaalinaysay ka dhex baxeen waxay u tageen meel ardu suugii uu nebigu ninkan uu sheegay uu yidhi ka tagoo kale ah dabeetana waa iska firin bidheen waayo ceebba maaha waxa kan waxa ku hayay bulshada breshar ku haysay ka saddexaad waxay idhahdaan waa aلsulطa wاlqanuun qofku waxaan xumaa wuxuu uga baqayaa sistamka iyo nidaamka jira iyo qaanuunkaa ciqaabaya marka hadduu arkayo dee nin booliisa ah hadduu arkayo waxaa samayn maayo hadduu arkayo odhitkii inuu xisaabinayo xisaabta ku jira waxba isweydaarin maayo laakiin kuwaa ishoodu hadday yara yaro laabanto wixii isweydaarin karaba wuu isweydaarinaya suldada qaanuunka iyo haddii la adkeeyo waxay idhahdaan yurub iyo north america nidaam baa yaalla system baa yaalla war system ay dadku ogolyihin ma jira waa la sanduleeyey jeebkooda qof walba la baadha waxaa ku soo galana waa la garanayaa gaadhigaad meel qaldan dhigtay lacag bixi waddadaad dheeraad ku martay lacag bixi halkan baad istaagtay ganaax baa lagu wadaa dadka ganaax baa lagu sanduleeyey lagu aqbalsiiyey inuu qof waliba system raaco qumanaado laakiin isna ceebtu leeya waxa weeyaan haddii qaanuunku uu gam'o ama isha isku yaro qabto ama qofku meelaan qaanuunka lagu arkaynin uu joogo wuxuu doonu isna sameeyaa dadkan dowladda xada waxaan sameeya waxaan sameeya hadduu is leeyahy sharcigaa lagu marinaya dee wuu gabanaya laakiin hadduu og yahay qaanuunku mid xooggan inaanu ahayn wuxuu rabo wuu isweydweydaarinaya waxaa taa kaaga daran kuwa mutanafidiinta ah ee iyaguba qaanuunka dejiya ama iyaga laga rabo inay qaanuunka fuliyaan kuwana muu qabto madaa masaakiintu muddo qaanuun qabta inta badan madaxda ma qabto meeshuu doonaha joogaa inta badan madaxda qaanuunku ma qabto waayo qaanuunka ama isagaaba qorqoray isagaa masaalixdiisa ku saleeyey ama dee isagiiba kii fulinayey ma ma adagta inuu ku qabto walidalik haddaan wuxuu qanaaca diiniya aanay ahayn tusaalaan ku siinaya reer galbeedku waxaa la yidhaha waa dad xuquuqul bini aadamka ilaaliya waa dad sistamka u hogaansanaada waa dad waxaasa waxaasa saasaa laynoo akhriya marka waxaynoo haysanaa qofka reer yurubka ee caddaanka ahi inuuna cadaalad badan oo xuquuqda ilaaliya oo dhaqankiisu sidan yahay oo quman inuu yahay laakiin dhowr tusaalaan ku siinaya waddamadooda markay ka soo baxaan maxay samayn jireen markay mustacmiriinta ahaayeen maxay samayn jireen meelaan qaanuunkoodu qabanayn markay joogaan maxay sameeyaan maalan maraykanku markuu ciraaq joogay muxuu samaynayey abu qurayb iyo meelahaasuu dadku guray ingiriisku markuu joogay afghanistan muxuu samaynayey dadka intuu soo qabtay askartu ku kaajaysay qof bini aadama lagu kaajayo meed arag lagu dul kaajayo maxay samaynayeen maala guwantanamo maxay u samaysteen hadduu qofka maraykan gudihiisa lagu xidho dee qaanuunku iyaga kale ilaalinaya qabanayo markaa waa adkaanaysaa wixii la doono in laga yeelo ama lagu sameeyo waan meel qaanuunka ka yaro fogunge guwantanaamaa la geystay marka waxaad doontaad samayn kartaa waayo sharciga iyo qaanuunkii waad ka bixisay mar hadduu qaanuunka ka fogaado siduu doon u samaynaya maxay belgiik maxay afrika ku samaysay markii ay gumaysanaysay maxaa holandiyiintu ku sameeyeen south africa iyo indonesiya iyo markay wadeen faransiisku muxuu afrikada waqooyi iyo afrikada galbeed ka sameeyey macnaheedu waxa weeyaan qaanuunku intuu isagu deganaa buu ku qabanayaya hadduu ka baxo wuxuu doonana wuu dili karaa wuxuu doonana wuu samayn karaa mar haddaan qaanuunku qabanaynin haddaba waxaan u socdaa saddexdaa qaybeedoo horaba wax ka muhiimsan baan leenahay oo dadka munadam ka dhigi kara oo dadka samaha waafajin kara waa waasica diiniga ah alwaasic diiniy oo ah shay qofku markuu rumeeyo dhaqankiisa wax ka bedela shay qofku wuxuu samaynaya controola shay qofka waxa saxa iyo waxa qaldan labada wadatuu raacayo zaajiru ah qofka bini aadamku uu yeesho damiir iyo dareen xumaha diida khayrkana raadceeya walidaalika isagoo ka cabsanaynin intaanaynu sheegnayba waa ka mid oo ma wax ma taraan waa ka mid sistamka iyo nidaamka selefku aqwaasha inta badan laga soo naqliya maxay dhahay in allaha yazacu bisulطaani maa laa yazacu biاlqur'aan aw maa yazacu ilaahay sulطaanka wuxuu ku joojiyaa lagu celiyaa waxaan qur-aan lagu akhriyaa celinin oo dadku dee ma wada fiicnaadaane in badan waxaa ku jiraya afraad u baahan iyaga in maxay qaanuunka lagu qabto laakiin majority-ga waa inuu qabtaa damiirkiisu dadka inta badan waa in damiirku qabtaa inta yar buu markaa qaanuunku qabtaa maalan cahdigii uu nebigu noolaa iyo cahdigii saxaabadii waaweynay joogana kuwa imise qof baa gacan la gooyey kutub alxadiid haddaad akhrido baadho baadho waa dhowr qof imise qof baa la rajmiyey cid markhaati lagu rajmiyeyba ma jirto waa dhowr qof oo iyagu qartay imise dunuubta iyo ciqaabaadka qur-aanka iyo xadiidka ku qoran oo dhan imise qofba imisaa lagu xukumay waayo dadka majoritigiisa waxaa ilaalinayey waasica diiniga ah qaanuunku qof qofka iyo laba labada ka baxa ee markaasi gafa buu qabanayey waasican aynu sheegayno markaasi diiniga ee culamada psychologiga alwaasic addiini aw اdamiir aw اlwijdaan ama waxaa yidhaahdaan fi shariica markaynu joogno waa masaa'ilka lagaga waramo muraaqabat اllah ama alxayaa min allah aw اlkhashya aw الtaqwى aw اlwarac aw makhaafat اllahi warajaa'i waxaasoo dhamme waxay ka warramayaan waa ashyaa lagu tilmaamayo qofku damiirkiisa iyo qalbigiisu inuu kontaroolo oo xumaha uu ka qabto isagoo waxaa ilaalinaya si awgeed baa ilahay qur-aanka tusaalayaal buu ina siiyey bini aadamku maalan haweenka iyo raggu ay isu baahan yihiin laakiin waxaa la xadeeyey sifo sharciyo qura inuu ku dhici karo wixii intaa ka baxsan in la joojiyo taynan qaanuunka tegin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebi yuusuf waraawadatu alatii huwa fii beytiha can nafsi waqallaqat ilabwaaba waqaalat hayta lak waxaa laynoo sheegay wax allaaliya wixii qof niyad jebin lahaa ama waxaan u fudaydin lahay oo dhan bay samaysay kow waa gabadh magac maamuus leh oo qoyska boqortooyada iyo xagga sare ka tirsan culamaa ay ay yidhahdaan waa qurux badnayd oo selakhaa la odhan jiriyo kamaa la odhan jiro aad baa bay u qurux badnayd bay culammaduna sheegaan taariikhda qora laba waa isaga sayidadiisii oo dee isagu addoon buu ahayo iyadaa maamulaysay saddex isagu nin dhallinyaraa buu ahayo aan reer lahayn waa markuu u baahi badnaa nin caafimaad qaboo dhallinyaraa oo aan xaasii reertoona lahayn afar waxay tijaabisay inay wuxuu qarsoonaan karaan oo albaabadii iyo daaqadii iyo meel cidlo ah oo labadoodama iyona cid kale joogin bay geysay shan dalabku iyadu ka socdaa oo inta badan raggaa wax hungureeya wax doonaa marka kan iyadaaba dalabka wadda oo le hayta lak idan waxa laaliya wixii fudaydin lahaa inuu ninkani gabadh u tago ayaa meesha yaalla laakiin qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa qaala macaad allah qaala macaad allah ilaahay baan ka magan galay buu yidhi innahu rabbi axsana mahwaaya innahu rabbi inuu ilaahay u waa lagu fasiraa inuu ninkii guriga lahaa u waa lagu fasiraa labaduba rabbi waa u midna waa sayidu wa maaliku de isagaa henta ileen oo addoon u yahay dee allana waa allihii abuuray axsana mahwaaya buu leeyahy innahu laa yuflixu الظaalimuun idan maxaa celiyey waasiciisa diiniga ah maaha qaanuun maaha sistamkii bulshada waa fiطradiisii saalix ahayd oo heshay diin oo kobocday waasicaasi diiniga aba xumaha ka joojiyey bale qur-aanku wuxuu inooga warramaya qisadu inay sii gaadhay marka kan alab bay joogtay waabay isbedeshayoo ciqaab bay isu bedeshay haddaad samayn weydo waa lagu xidhayaa way soo dhaaftay markaa markii hore gabadh doonisteed qura eh hadda waxay isu bedeshay maxay lain lam yafcal maa aamuru waxaan raba haddaanu samaynin layusjananna walayakuunanna min asaakiriin bay taagantah xidhee oo xidhe iyo kuwa dulaysan ka mid dhigee markana qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa xataa inaanu jabin markii la yidhi waa lagu ciqaabaya oo uu leeyahay maxay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahay ow xabsiga ayaa agtayda laga doorbidaya waxay igu yeedhayaan inaan zine iyo xumo ku dhaco waxaan ka doorbidayaa xabsiga inaan galo xabsigan ay ku hanjabayaan ayaa ka fudud inaan ka sameeyo idan waasicu hadduu qofka waasica diinigii muraaqabat اllah ilaahay hadduu qofku dareensay inuu rabbi arkayo uu xishoonaya qofka muslimka hadduu dareensan yahay wuxuu samaynaya in aakhiro lagu abaalmarinayo uu cabsanaya janno iyo naar inay jirto uu rumaysan yahay hadduu dareensan yahay ilaahay inuu u nimceeyey wuu arkayaa inay tahay eh, nukraanاljamiil ciddii ku wanaajisay inaad xumayso allihii waxaanuu caafimaada iyo xoog iyo intan ku siiyey inaad wixii uu ku siiyey ugu abaalguddo inaad macsidiisa ku samaysaa nukraan اljamiil inay tahay wuxuu arkaya idan qofkan waasica diiniga ahi qofka bini aadamkaa noloshiisa ugu kontaroola saas awgeed baa inta diintaadu leegtahay hadba ayuu suluugaaga toosnidiisu leekaanaya walidalik buu nebigu wuxuu lahaa calayh الsalaaةu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wa huwa mumin xadiidkii saxiixaynka ka zinaystaa ma zinaysto isagoo maxay ah isagoo kaamiluliimaana ah, yani isagoo iimaankiisu dhammaystiran yahay waxaa jira baa la tilmaamayaa oo wuu zinada uga joogi waayey waasici ka joojin lahaabaa dacfi ku galay dacfu iimaan baa jira ka khamriga cabbayaa ma cabo isagoo maxay mu'mina tuugga waxadayaa ma xado isagoo maxay mu'mina ka wax boobaya wax ma boobo boob ay dadku wada eegaan ninkani wuxuu dhacay badnidiisu intuu leegyahay isagoo mumina baa la yidhi waxaasoo dhan maxaa mumina loogu rakibay waa waasica diiniga waasica diinigii waa ka keenaya wax dunidu qaanuun iyo cilmi iyo dowladnimo iyo xoog iyo dhaqaale inta la isugu lagu kontarooli kari waayey inuu waasic diiniga kontaroolay yaعnي maka iyo madiine iyo carabtii meeshaa joogtay khamriga way cabi jireen markii islaamku soo degay markuu islaamku soo degay khamriga waa xaaraan lama odhan ee iyagoo muslim ay cabi jireen saxaabada taqaana rag badan oo ka midi شhan eh, iyo toban sannadood bay cabayeen saddex iyo tobankii sane maka la joogay iyo laba sano madiine la joogay شhan iyo toban sannadood bay cabayeen yaa cabayey dee xamse iyo sayid shuhadaa iyo sacd ibn abiwaqaas rag aad taqaano weeyaan ragga khamriga cabayey waayo xalaal buu markaa u ahaa waxaanuu ahaa khamrigu tijaarada ugu badan ee laga tijaareeyo ereyga taajir haddaad aragta bay idhaahdaan wakhtigaa wuxun baa loo isticmaali jiray ninka khamriga iibiyunbaa taajir ahaa yani xoolo kaasunbaa ka dharagsanaa wuxuu lahaa meelo calan laga taago wuxuu ahaa yani caadaadka ugu tirada badan le bulshadu ay leedahay dadkan diintoodii iyo iimaankoodii baa la dhisay kadibna waxa soo degay qur-aan leh waa rijsun min camali الshayطaani fاjtanibuuh waa qurun shaqo shaydaan ka mide eh. fاjtanibuu ka fogaada waa erayo booliis lama dalban xabsiya lama sii dhisin wacyigelin kale lama samaynin dadka looma yeedhin mujarad iyagoo cabaya u fadhiya weli ayaa kii dhawaaqayay dhawaaqay isagoo le ina alkhamra qad xurimat war yaadhaheen war khamrigii waa la xaaraannimeeyey waxay dhahdaan kuwii kooba beegaga haysta lagu cabo dib umay kaban oo iska dhigeen kuwii afka ku haystay afka intay ku hayeen may liqine way tufeen wixii weel ku jiray waa la qubay bale weelashaa la jajabiyey weelasha khamriga lagu samayn jiray waa la yidhi burburiya weelasha khamrigaa la burburiyey waxay dhahay magaalada madiina suuqyadeedii khamrow dareereen khamri ayuu dareeray khamrigii markuu joogsaday maxaa joojiyey waxaa joojiyey waasic diiniya iimaan qalbiga galay iyo dad kaloo dareemay ilaahay weynidiisa iyo aakhiro dambaysa iyo noloshan inaan lagu waaraynin iyo alla kacabsi galay baa baabi'iyey walidalik yaa xadiidu imaam alciraaqii sanadkiisa jayid ku sheegayo waxau tilmaamayaa xadiidku idaa araada allahu bicabdin khayra jacala lahu waacida min nafsihi ya'muruhu wayanhaa qofka ilaahay hadduu khayr la doono naftiisa ayaa looga sameeyaa mid wacdiya oo wanaagana fara xumahana ka celiya dee cagsigeedana hataan dunida waddankii ugu xoog badnaa inuu isku dayey inuu joojiyo uu taag waayey maraykan baa nineteen nineteenkii u ololeeyey oo dowladdoo dhamme aqbashay oo baarlamaanadooda aqbaleen oo madaxweynuhu saxeexay oo afti dadka laga qaadoo la aqbalay oo la yidhi qaanuun maahe waa distoor qaanuunka laguma darin waxaa lagu daray maxay distoorka waddankaa lagu daray khamrigu mamnuuc yahay oo dhowr iyo toban sannadood dagaalkaasi la waday oo iskuullada iyo jaamacadaha iyo meel walba lagu dhigay oo kadib markii boqolaal dada la dilay iyadoo aanay badnayn maxkamadaha dilka qaadaa ilaa laba boqoloo qof baa problemskiisii loo dilay oo gaangiskii bateen oo blind drugska waxay odhan jireen maxaa la yidhaahdaa suuqii madooba ee lagu samaynaya mid dadku ku indhabeelo oo ku wada waasho la sameeyey oo wixii tiro batay dowladdii u taag weyday dowladdii markii dambe waxay idhaahdeen war waxaan ma joojin karaynaa maxaynu samaynaa amadman dambe wax dambe oo isna dastoorka lagu qoramo amadmanka toddobiyo tobnaad mise siddeediyo tobnaad bay kaleyihi ayay dib u soo saareen oo ay leeyihiin ha la jooji khamrigu waa fasaxe wuxuunbaa dowladda dhexe la hadhay qofka intaa cabsan inaanu gaari kaxayn karin intiisa kalena federal state gobolladu say doonaan ha ula dhaqmaan macnuhu maaha khabrigaa wanaag ka soo baxay ee waa loo taag waayey weeyaan haddadanna waxaa xaggaa usii socda darogooyinka darogooyinka way la dagaalameen waa xidhxidheen waa dileen wax kasta waa la sameeyey waa la joojin kari laayi xaggay usii socotaa hadda kolba in yar in la fasaxo hadda tadawada ah baa la ogol yahay kuwii barbartay bal kuwa hala siisiiya iska cabaan haddii kale wa xanuunsanayaan kuwo kaleo medicine loo isticmaali karo oo ah dadkan maxaa la yidhaahdaa xanuunada adag hayaan iyo morfin iyo waxaa lagu mudmudo ha lagu sakhraamiyo benkilars looga dhigo waa soo wadeen meelaha qaarkood ha la ogolaado way soo wadeen qaarkood waxay ogol yihiin qolol gaaroo lagu cabo qaarkood waxay ogol yihiin xilliyo gaaroo la cabo qaarkood waxay ogolaadeen noocyo gaaroo la cabo takhafiifka ha la cabo oo ha la ogolaado beerta beera ayaan laga beerin laakiin haddii awada loo beerayo waa la beeri karaa beeraha qaar baa loogola marka waa la soo wadaa imka beeraha badh baa la ogolyey cabista badh baa la ogolyey iibinta badh baa la ogolyey meelaha lagu cabayo meelaha la ogolyey an after wile wakti dabadeedna khamrigii unbula mid noqon doonaa la fasaxay sababtuma in cilmi soo kordhaybaa maya waa in bini aadamka la xadidi kari waayo la controoli kari waayo waa in bini aadamka la ilaalin kari waayo waxaan leenahay waxaasoo dhan waxaa ku filan waasica diiniga ah dadkii markii diinta lagala dagaalamay ayay noocan soo baxeen bahallada wada ah waasicaa diiniga ahi waa ka nusuusta qur-aanka iyo xadiidku bale culammadu waxay idhaahdaan cibaadaadkuba waxay sal u yihiin inay waxan beeraan walidaalika haddaad qur-aanka u fiirsato ilaahay kuwii intay alla garteen haddana xumaha sameeyey waxaa lagu yidhi qul man yarzuqkum min الsamaaءi wاlأrض aman ymliku الsamca wاlabصaar wman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxay wman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah baa ilaah yidhi bal waxaad weydiisaa kuwan waryaa idin arsaaqa cirkiyo dhulka idinka arsaaqa ilaahay bay odhan waryaa dhagaha iyo aragga iyo waxaan o dhan hantay markii lasoo tilmaamay waxaasoo dhan ee la yidhi ilaahay bay odhan doonaan ilahay wuxuu ku uhi faqul afalaa tattaquun waxaad tidhaahdaa waxaane macrifadu midhihay dhalinaysay meeye markaa alla ka cabsiga xagguu maray saas daraaddeed ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa cibaadadaba haayadeedu inay tahay waxaan laynaya cibaadaysta haayaadka ugu waaweyn inay ka mid tahay markaynaan aakhire ka fekerin adduun ka fekerno inay beerto waasica diiniga taqwo la yidhaahdo yaa ayuha الnaasu اcbuduu rabakm اladii khalaqakum wاladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaah yidhi waar dadow ilaahay caabuda baa la yidhi oo cibaadada la kaalaya ilaahay idin abuuray caabuda idinka iyo kuwa idinka horreeyaba maxaa loo caabudaya kay tattaquu baa ilaahay leeyahy lacallakum tattaquun in waasica kan taqwada la yidhaahde qofka xumaha ka ilaaliya inuu beermo daraaddeed ilahay u caabuda walidaalika masaa'ilka noocan ka warramaya bashariyada agteeda taarikhdeedii horena macruufay ku ahayd qur-aankana kuwii ugu soo hordegaa ka warramayay masalati taqwa yani qur-aanka makigaah oo dhan bay ka buuxdaa suuraة اlcalaq arayta aladii yanhaa cabda ida salla maxaa ku xiga arayta in kana calى اlhuda aw amara bالtaqwa suwarka makigaa bay halkaa ka taagantah waayo cibaadaadku danta laga leeya waxaa ka mida in waasica kan qofku inuu xumaana ka weecdo samaana raaca inay beerto sawgeed baa ilahay qur-aanka markuu salaad inoo tilmaamayay maxaa la yidhi ina الsalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaaddu waxay reebtaa xumaha waxa salaada loo tukanaya koowaada la rabo in laga midho dhaliyo waxaa ka mid a ah inay salaadu noqoto nooc reebaya xumaha hadday xumaha dadku reeba haddaad aragto dadku intay tukadaan xaggana wax walaaqaya salaadani tii ma aha salaaddaa wax ka qasan yahine dadka salaaddaa loo soco waayo saxaabadu kii ay yidhahdeen mid bay yidhaahdeen way la yaabeen habeenkiina wuu tukan jiray nin salaatuleyl u kacaa waxaana lagu yaro xamanaya inuu wax yaro qaadqaado waa arrinaan isqabanaynin nin habeenkiina salaad u kacaya maalintiina wax yaro qaadqaadaya nebiga agtiisa ay arrinka ku sheegeen xadiiska sheekh alalbaani oo xasanba ku tilmaamaya markaasuu nebigu wuxuu yidhi waxaa sheegaysaan hadday jiraan iyadaa ka reebi salaatuhu satanhaa salaaddiisaa ka reebi buu nebigu yidhi yacni malakadan bay dhisaysaa cibaadada ninkan habeenkii taagani malakadani waa u dhismaysaa ah inuu xumaha iyo sabaha kala garto idan salaada danta laga leeyey baa waxaa ka mid a ah ee muhiimaadka ugu waaweyn inay beerto qofkan inuu samaha iyo xumaha ku kala celiyo ilaahay soonka markuu inoo tilmaamay wuxuuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum aلsiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum cilada maxaa laga dhigay lacalakum tattaquun soon baa laydin saaray sidii kuwii idinka idinka horreeyeyba soonka loo saaray danta la rabaa waa maxay waasican diinigaha inuu beermo masalatu taqwa inay beeranto xajkii acmaashii la samaynayey baa ilaahay tilmaamay xajku waa meelo la marmarayo dhagax la tuurayo dhagax lagu dul wareegayo waxaasaa la soo samaynaya laakiin dan baa laga leeyay kale ilaahay wuxuu leeyahy lan yanaala اllaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu ataqwa minkum walaakin yanaaluhu taqwa minkum waxay culammadu yidhaahdaan markaas cibaadaadka danta laga leeyay waxa weeyaan waasican diiniga ahay inuu dhismo ayay muhim ugu tahay xataa culammada qaar baa waxay yidhahdaan masaa'ilka tashriiciga oo dham laftoodu waa inay zajri sameeyaan oo ah waasica kan qofku inuu xumaha ka taga inay ku beeraan si awgeed baa ilahay wuxu uhi walakum fi اlqisaasi xayaaة ya ulil albaabi lacalakum tattaquun qisaasta sharcigaa ah in laydin mariyo nolol baa idinku sugan baa la yidhi dadka caqligalow lacalakum tattaquun ay kay tattaquu si ay u beeranto alla ka cabsiga kane marka waxaan leenahay taqwadu oo ah baynu leenahay alghaaya aw alxasiila waxaa la rabo inuu midhahay ka dhashaan diinta waxeed oo dhamme ama caqiida ha noqoto caqiidada waxa weyn un dee ilaahi iyo weynidiisa iyo ka xishooto iyo aragto inuu ku ilaalinayo iyo yowm اlaakhir jazaaga iyo abaalmarka iyo waxa ka jira waxa waxaa loo fahmay cibaadaadkanna loo sameeyey nidaamka islaamigana u yimi malakadani inay dhisanto dadku inay yeeshaan waasic diiniya marka waxay yidhahdaan taqwadu maala ama waa gaaya liلtakliif ama waa daaficun lililtizaami bihi waa labadaa mid bay yidhahdaan taqwadu ama waa gaaya litakliif waxaan layna faray wixii ka dhalanayey natiijadii laga rabay ama bay yidhaahdaan waa daaficun lililtizaam wixii keensanaya inaynu multazimiin ku noqonno sharcigu wuxuu sheegayay ayuha alaxiba quwada qaanuunku mujrimiinta ayay ciqaabtaaye muxsiniinta ma abaal qaanuunku muxsinka waxba uma taro ma abaal mariyo mujrimku ciqaabaa ama masaladan aynu ka warramaynaa dee faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara masaladani abaalmar bay leedahay idan waasican diiniga ahay abaalmar buu leeyahy walaa tacmaluuna min camali laa kunaa calaykum shahuuda waxba ma samaynaysaan baa ilahay le ilaa iyo waan arkaya ilaa waan arkaya macnaheedu waa maxay muraaqabada tani waa haddaad in axsantum axsantum lianfusikum wain asa'tum fa calayha weeya hadday wanaag tahayna wanaaggan kugu abaalmarinaya hadday xumo tahayna mushkiladdaa laguga abaalmarinaya idan waasica diiniga ahi sida qaanuunku ciqaab qura u yahay ciqaab qura maahae hawaabna wuu yihi oo wuxuu qofku rajaynayo qaanuunka maanta o dhan haddaad ilaaliso waxba cidinku siin mayso mujarad inuu nidaamkaa guud hagaaga mooyaane milyankii ama dhowrkii qof baa qof la abaalmaryaa la yidhaahdaa qofkan jaa'isadaasaa la siiyey jaa'isaduna inta badan shahaado yar iyo waraaqa iyo waxaasaaba isaga badan yihin la yidhaha waa la sharfayo qofkii ugu fiicnaa waxa kan waraaqdaasu helay laakiin malakada tani waxay keensataa qofku inuu abaalmar sugayo haddaba ayuha likhwa dadka barh baa moodayaa haddii cilmigu bato oo jaamacaadku bataan oo kani sameeya inay kafiil u tahay dadku dhaqan fiican ina yeelaya waa jahliga waxa kan meelahan ina mariyey waxba kama jiraan waxba kama jiraan waayo waaqaca ka markhaati kacaya kuwii idinka idinka cilmi badnaa ee jaamacaadka wanaagsan lahaa ee kan lahaa maxay dhaqankoodu noqday dhaqankoodu wuxuu noqday alslix alfataaka inay sameeyaan dhaqankooda wuxuu noqday masaakiinta inay ku xadaan dhaqankooda wuxuu noqday dowladaa yaryar lagu gumaysto dhaqankooda wuxuu noqday dowladaa yar dhaqaalahooda in lagu burburiyo dhaqankooda wuxuu noqday nuclear weban in lagu samaysto dhaqankooda wuxuu noqday dunida in la saytareeyo oo dadkao dhan la dulaysto idan waxaasoo dhammay cilmu ka dhashay aqoontii badatay ay dadka kala dheeraadeen waxay dhacal siisay inay dadka inta kale gumaystaan ama boobaan ama dhacaan ama liidaan idan ma aha cilmigoo bata ee waxaan leenahay waasica diinigaa ah baa muhima si awgeed ba dadku waxay in badan isweydiinayaan waar dhibtii badatee maxaa la yeelayaa dhallinyaradii baa inxiraaf ku dhacay waxaa kan baa dowladnimadiiba hagaagi weyda waxa kan baa war meel kale ha u cararin meesha u baahan inaynu saarno waxa weeyaan dadkan waxaynu baraynay iyo cibaadaday samaynayeen sulugooda ma bedeshay haddaanay bedelin waxaynu baraynaa wa sidii ahayn waxaynu baraynaa sidii loo baahna ahayn weliba maantana dhufaysyadii hore ma jiraan dhufaysyada hore waa maxay xadaarada jadiidkii bay yidhahdaanee dunida maanta jirtaa berigii hore waddannada iyo dadku qalcaday samaysan jireen qalcaddu maxay kaa ilaalinaysaa cadowga de xusuun iyo qalaac iyo magaalooyinkii berigii horeo dhan dayr baa ku wanaagsanaa qalcadaa ku dhex yaallay waaweyn dee ninkan faraska sita iyo ninkan waranka la ordaya iyo dadkan xiimaya o dhami kuma soo gaadhayaan ee waad derbigaasaa idin dhexeeyo kaa celinaya cilmigii markuu koray waxaa soo baxay in la helo derbigan wax lagu dumin karo ama wax xagga sare ka mari kara madfac iyo dayuuradiyo qalcaddii markaa waxay noqotay inay shaqo beeshay oo maanta inaynu qalcada ku wareejinna uma baahnin marka waxaa la sameeyey waddanno waxaa la yidhi xuduudda yaan laynoo soo gelin cid aynu inagu soo dayna mooyaane yaan cid kale inoo soo gelin oo maxaynu kontrolinaa dadka afkaartooda iyo dhaqamadooda iyo diimahooda teknolojigan cusubina wuxuu keenay inaan gurigaagaba aanaad lahayn ciddii doontaa inay ka dhex sheekaynayso gurigaaga t v baa yaalla mobil baa yaalla kan baa yaalla waxan baa yaalla marka meel gaaroo aad leedayba ma jirto reerka iyo carruurta aad hadda ka soo baxday qolo kale u sheekaynaysa qolo kale wax baraysa oo wax u dhigaysa dadku isu furmay marka waxay idhaahdaan qalcad fikriyina ma jirto mid maadiyina ma jirto adduunku globalization baa dhacay bay dhahdaan wuu isu furmay idan xusniga qurhe wax ilaalin karaa qalcadda qurhe wax ilaalin karaa waa maxay waa damiirka bini aadamkaoo la dhiso waa caqaa'idda iyo dadku waxay rumaysan yihiin oo wax laga bedelo waa dhallinyaradan imbihaarku ku dhacay imbihaarku waa markaad fajacdo ee yaabto ninkan caday cirka duulay malaa wax walba saasunbuu ugu fiican yahay bay dadku is idhaahdeen wax walba saasuu ugu fiican yahay bay moodeen sidaa ogeed modernismkoodii baa la wanaagsanaaday alxadaaثa laakiin waxaynu leenahay aadanuhu ama nebi aadam iyo dhashiisii ha ahaado ama qiyaamaha kuwa uu ku dhici doono ahaado iyo inta udhaxaysa laba xanuunun buu leeyahy bani aadamkuma taawuro waxbana iskama bedelin wuxuu haystaa taawure u gacmaha ku hayo laakiin insaanku waa insaankii un insaankii laba boqoloo sano ka hor joogay waa kanuun kun sano ka hor kii joogay waa kanuun insaanka laba xanuunun baa ku dhaco bedela الشhubuهaaت والشhahwaaت in shubha ku dhacdo caqiidadu ka xumaato iyo caqiidadu inay daciifto oo dhaqanku ka xumaado shahwaati nafs in breegoodii la waayo oo uu breeg beelo xaggu doonaba u socdo marka waa labadan mashkilo marka kii hore wixii lagu dawayn jir un baynu kana ku dawaynaynaa ma aha kane technology u helay iyo mobil buu haystaa iyo internet buu kuji waxaan oo dhan waa laga dawayn karaa haddii uu furmo meeshan waasica diinigii uu galo qalbigaah hadduu furmo marka waxaan leenahay caruur baa inxiraaftay iyo waxan baa xumaaday saddex shay haddaynu samayno wax walba waynu hagaajin karnaa dowladnimadii way hagaagaysaa tuugu noqon maayaan oo kuwa maamulka ku haya imka waxaa laga yaaba in la ydhaha hebel shalay buu meel yar loo dhiibay oo dee laba guruu reerka u dhisay marka qaanuunkii wuu ilaalin waayo dee labadii guri wuu soo xado wuu dhistay bulshadiina mujtamaca koodiina wuu ilaalin waayo dee ma ceeboobine waaba ammaanay war war nin raga oo reerkii laba guri buu sanad quraa bu shaqaynayo reerkii laba guri u dhisay haddii ay bulshada odhan lahayd war waa tuugkaasi oo la faqooqi lahaa at least wuxuu noqon lahaa qof dee ceebaysan oo xumo sameeyey laakiin bulshada dhexdeediina mujtamac bresharkiisiina ma jiro dee ammaan baaba loo arka qaanuunkiina ilaalin maayo oo ma jiro fitradiina waatan waa qaldantay maxaa xalkeenna keligiuye xalkeenna keligaahi ee kuwanna xoojin kara hadduu isagu xoogoobo waa inaynu waasica diinigaa dib ugu noqonno dadkan wixii qalbigaa controli lahay wixii controli lahaa waa inaynu dib ugu noqonno saddex shay haddaynu samaynana waxaa si u saxmayaa kow alcilm haddaynu samayno cilmigaan ka warramaya waxa weeyaan ilaahay iyo aakhiro barashadeeda nebigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi xadiiskii saxiixayn ku yaalay inamaa ana aclamukum biاllaah wa akhshaakum lahu buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaan buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaana maxaa kaa ka dhalanaya markaa waakshaakum lah anaana idinku cabsi badan waa qoladii xamaasadootee tidhi nebiga dembigiisa la dhaafay aan sidan yeelle ka samaynee gruubkii xamaasadu qaaday ee saxaabada ka mid ahaa nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi anaa ilahay idinku aqoon badan dan anaa idinku cabsi badan marka waxaan leenahay war dadku wuxuu haystaa dhaqankii uu reerahooda ka soo gaadhay diin garan maayo walaa kuwiina jaamacadaha ka baxa garanaya walaa kuwa meeshan baa garanaya nin waliba intii malcamadda loogu soo dhigu diinu haystaa waxaynuu baahana in dib loogu noqdo dadkan caqaa'idooda la saxo caqiidadan saxayna maaha caqiide kalaamiya tii cilmu kalaamkee hore maaha tii cilmulkalaamka dambe salafigaana maaha kuwaasi mashaakil haystay xalilayeen mushaakilkaasina maba haysto maxaan uga jeedaa dad maanta oo dhan jahmiye dadka u sharaxdo iyo murja'a iyo muctasila dadkani murjic iyo muctasil iyo midna ma yaqaan waxaan adaa akhrinaya adaa raba intaad gelisa inaad haddana ka soo saarto marka horena waad u sheeg sheegaysaa waad baraysaa markay bartaanna waad ka soo qufaysaa maha uma baahna waa dadkani arkaanulimaan bay u baahayen in loo dhigo alimaanu biاllaahi wa rasuulih ومalaaئkaتihi وakuتubihi واليوم الآkhir in loo dhigo dadkani waxay u baahan in loo dhigo caqiido nool oo keenaysa ilaahay cabsidii iyo muraaqabadii iyo muxaasabadii wax qalbiga safeeya wax qalbiga safeeya qadaayaad caqliyo dihniya uma baahnin marka cilmulkalaamkii horena ma rabno cilmulkalaamka dambena ma rabno kuwaasi mashaakil wakhtigoodii taagnaa bay dawaynayeen dadkani midnaba ma haystaan bale waxay haystaan cilmulkalaam ka jadiid oo ilxaad iyo eetiisam iyo ilaahdiid iyo diintu sax ma tahay iyo mid kalaa bay haystaan oo aan kaaba ahayn kuwa murankoodu ma yaallo idan waxay leanay cilmaa loo baahan yahiy aqoon waxaynu u baahannahay caqiida oo inaynu saxno oo qofkan uu xad uu gaadho alictisaazu biاllaah inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala weyn ku faano inuu rumaysan yahay waxyigu inuu la weynaado samada ka yimi ilaahay inuu arko inuu khabiiriyey oo caliimiyey oo xakiim yahay oo wuxuu isagu sheegaa inay sax yihiin adigunbaa fahamku iska ilaali inuu kaa qaldamo sida awgeed nebi moxamed calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii markii nebiga la kaxeeyey la dheelmiyey cirka la qabadsiiyey waxaan bini aadam caqligiisa gelin baa ilaahay u sameeyey uu soo noqday quraysh muu ka qarinine wuu u sheegay markaasay qosqosleen ma maantuu taalla yimi bay idhaaheen ma meeshaanu bisha u socon jirnay layskumaba haysto cirkaba xaggiisa waxba laysku haystaaba israaga hore in eh, eh, uu ka tegey maka oo uu tegey bayt اlmaqdis ma meeshaanu bisha u socon jirnaa tidhi xalay baaban tego haddana soo noqdo iyagoo nebiga saa ugu jeesjeesaya abibakar u yimaadeen markaasay yidhahdeen saaxibkaa wuxuu sheegay ma maqashay oo muxuu sheegay waa yidhahdeen wuxuu yidhi xalay baan intaan qabtay xagga ah ayaan haddana soo noqdo oo anigan jooga abibakar wuxuu ugu jawaabay lain qaala dalik laqad sadaq midhun hubi hadduu isagu yidhi waa dheeb waa dhab buu yidhi waa run waayo wuxuu rumaysan yahay ilaahay qadiira oo caalima oo xakiim oo casiisa oo dulquwati اlmatiina wuxuu doono samayn karaa facalu limaa yuriida buu rumaysanyi wax weyn lama aha arrintu bini aadam hadduu yidhaha anaa sameeyey ha markaasaa muranku imanaya laakiin ilaahay baa sameeyey ma hubtaanuun buu leeyay inuu isagu yidhi lain qaala dalika laqad sadaq waxaan rabnaa caqiidadu inay nooca noqoto caqiidahay dadkana ilaahay ku kalsoonaadaan caqiidatii khusayma ah muxuu saxaabigaasi yidhi nin bay nebiga neef xoolaa kala iibsadee nin reer miyiya markaasuu soo ninkii baa yidhi waan waxbaa eh, xoolahaygaa la siiyo murankii buu badiyey maaba kaa iibina xoolaa keen buu yidhi warsoodigayga iibiya buu nebigu leeyay isna may buu yidhi markhaati keense baa la yidhi dee nebi maxamed cidina lama joogin markii ay kala iibsanayeen dabeetana khusayma yidhi anaa markhaatigaa furay maxaad furtaa la yidhi inuu kaa iibiyo ay sax tahay isaad sheegaysa oo khusayma noolamaad joogina maxaad ku markhaati furtay oo cirkaad nooga soo warantaa war nooga keentay ma geedkan dhabarkiisa intaad ka keentaan rumaysan waaye buu yidhi ila imka waxaad leedahay halkan baanu ku kala iibsannay aniguna waxaan kaa rumaystaa in samada waxyi kaaga yimi ood samada war ka keentay baan qaatay dee ma geedkan baan qaadan kari waaye buu yidhi nabigu alayه الsalaatu wasalam wuxu uhi khusayma ninku u markhaati kacaa lababuu markhaatigiisu ku filan yihi idan ayuha alaxiba waa la aadimay aynu iska soo koobayna waxaan leenahay inxiraafaadka dadka inaynu ka sheekayno ama qaylino ama oyno dumarkii baa xijaabkii dhigayay halkan baa laga baxay waxba waxaas ma beddelaan waxa wax beddelaa waa dadkani waxay aaminsan yihiin inaynu wax ka beddelno waxa wax beddelaa waa dadkan qalbigooda waxa gelaya inay wax ka beddelaan waxa wax beddelaa waa dadkan damiirkoodu inuu xukumo ee aanay bulshadu xukumin iyo dowladda iyo qaanuunkeeda aanu xukumin qofkani wuxuu samaynaya dhaqan u noqonaya inuu noqdo qanaacadiisa iimaankiisa inuu noqdo markaasaynu leenahay waasica diinigii hadduu dhismo ayaa kuwa kale midhmidhka dhinaca rara ayaa markaa kuwa kale qabanayaan waasiciyada kale aynu sheegaynaa laakiin waasica koowaad aynu u baahannay waa kan ah ilaahay weynidiisa iyo muraaqabadiisa iyo xishoodka aynu ka xishoonayna inay badato markaasuu camalkeenu fiicnaanaya wsala allahuma calaa muxamadi wala ali wsaxbi waslem walxamdu lilahi rabb اlcaalamiin